muxamedi wacalى aalihi wasaxbihi ajmaciin walaalayaal ilaahay baynu u mahadnaqaynaa ugu horeynta inoo suuro geliyey in aynu halkan ku qaadanno casharo diini ah oo ina anfacaya in shaa allahu oo ay noo soo jeedinayaan culimmadeennii gobolka ama deegaanka aynuna uga baranay hadda ka hor inay inoo soo jeediyaan muxaadarooyinka iyo nadwooyinka caynkan oo kale ah marka ugu horeysa culimada ayaan soo dhoweynayaa culimadii shalay ina soo gaadhay iyo culimadii maanta ina soo gaadhay oo sheekh cabdinaasir xaaji axmed uu hoggaaminayey ku soo dhowaada deegaanka taleex intaa markaan soo dhaafo caawa waxaynu u ballansanayn iyadoo ay tahay habeenkii labaad ee nadwadeenni xalay bilaabatay inaynu dhegeysano laba mowduuc mowduuca koowaad waxaa weeye alxadaru min amraadi اlquluub in laga digtoonaado xanuunada quluubta ku dhaca oo uu soo jeedin doono sheekh maxamuud xalliike iyo mowduuca dambe oo usuul alcaqiida صaxiixa oo uu ku qoraya sheekh cabdinaasir xaaji axmed sheekh maxamuud ayaan kusoo dhoweyn doonaa jazakum اllahu khayra falyatafadal alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama wbaaraka calى nabiyina muxamed wعalى aalihi waصaxbihi wslm wbacd allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaah min alaqwaali والأفعاaل والآراء اللهma اجعل أقوالنا وأفعاaلنا khاaلصة لوجهka الكريم اللهma صل على محمد ilaahay baa mahad iska leh أولا وآkhirا ilahy waxaan ka baryaynaa kelmadda cidda odhanaysa iyo cidda lagu odhanayo labadaba ilaahay inuu ku anfaco ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala kelmaddu sida sheekh cabdirashiid uu sheegay waxa weeyaan ka digtoonaanshaha qofka muslimka uu ka digtoonaado xanuunada qalbiga ku dhaca qofka bani aadamka ahi meeshuu ka nool yahay waa qalbiga af soomaaligana wadnaha la yidhaahdaa haddii wadnahaasi qofku uu wax ka noqdo noloshiisu way xumaanaysaa marka markaynu qalbiga ka hadlayno kama sheekaynayno xanuunada ku dhaca wadnaha oo maanta la garanayo oo dhakhaatiirtu aqoon weyn u leedahay laakiin waxaan ka hadlaynaa xagga sharciga xanuunada ku dhaca qalbiga dabeetana qofka bani aadamka ah diintiisa waxyeelo ku keeni kara sidii xanuunada qofku u baran lahaa way fara badan yihiin anwaacdooda taqriiban qur'aanka shan iyo toban mowdic baa ilaahay kaga shee kaga sheekeeyo kaga warramay mar iyadoo qaab khabar ah looga warramayo mar iyadoo qaab istifhaam ah looga warramayo mar iyadoo qaab digid ah oo laysaga digayo looga warramayo ayay qur-aanka ku timi <clears throat> sidaa awgeed haddii qofka qalbigiisu fiicnaado xubnihiisu inta kale way fiicnaanayaan haddii qof waliba qalbigiisu hagaago qoys walbo ina ka mida qalbigiisa wuu hagaagayaa haddii qoys walba uu qalbigiisu hagaago bulshada oo dhan ayaa hagaagaysa bulshadu markay hagaagto madaxda dadka u talisana way hagaagaysaa dowladda bulshadu ay leedahayna way hagaagaysaa ummad hagaagsan baa meeshii ka soo baxaysa meesha ilaahay bani aadamka uu ka qiimeeyo ama alle uu bani aadamka ka xisaabinayo ka eegayo waa qofka qalbigiisa waxa ku jira ma iimaan kaamil ahba ma iimaan naaqis ahba ma kufriba ma nifaaqba ma xumaanba ma wanaagba qalbigaa ilaahay qofka ka qiimeynaya laakiin qofka muuqaalkiisa iyo midabkiisa iyo maaliyadu haysto iyo waxaa jeebka ugu jira iyo jidhkiisa waxba alla kuma qiimeeyo alle wuxuu leeyahy subxaanah wallaahu yaclamu maa fii quluubikum wallaahu yaclamu maa fii quluubikum alle subxaanaه wa tacaala qalbigiina waxaa ku jira wuu og yahay xadiidkii rasuulka wuxuu sal اlه alيه alي wasalam in allaha tacaala laa yanduru ilىa suwarikum wa amwaalikum ilaahay muuqaaladiinna iyo sawiradiinna iyo sidaad u kala egegtihiin ma eegayo wax ku binayn maayo wa amwaalikum iyo maalkiinna iyo xoolihiinna walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum xadiiska riwaayaadkiisu kala duwan yihiin laakiin alle subxaanah wa tacaala wuxuu eegayaa quluubtiinna waxa ku jira iyo camalka aad samaynaysaan sidaa awgeed haddii qalbigu hagaago qofka bani aadamka ah xubnihiisa oo dhan way hagaagayaan maxaa yeelay boqorka jirka xukumaya hogaaminaya waa wadnaha iyo qalbiga rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam xadiidka صaxiixa ah attaqwى haahuna attaqwى haahuna attaqwى haahuna saddex jeer buu rasuulku gacanta ku tilmaamay xadiidka macruufka alla ka cabsigu waa halka alla ka cabsigu waa halkan alla ka cabsigu waa halkan haddii qofka qalbigiisu alla ka cabsi uu ku jiro xubnihiisa ficilkiisa camalkiisa ujeedooyinkiisa dhammaan way hagaagayaan rasuulku wuxuu yihi sal اlه alيه wasalam xadiidka anas ibnu malik laa yastaqiimu iimaanu cabdin qof iimaankii ma tooso oo ma hagaago xataa yastaqiima qalbu ilaa uu qalbigiisu tooso qalbigaagu markuu tooso nadiif noqdo oo waxa aada samaynaysa iyo acmaashaada iyo ujeedooyinkaaga iyo arrimahaaguba ay xag alle u jihaysan yihiin oo sharciyeysan yihiin oo habaysan yihiin wax badan baa adiguna wax iska kaa bedelaya qalbiga bani aadamka ahi cadow badan buu leeyahay cadowyada uu leeyahay waxaa kow ka ah shayطaan waxaa laba ka ah adduunyada tan qofku ku nool yahay waxaa ka mid a ah hawada uu qofku ku taamayo soomaalidu waxay ku maahmaahdaa nin waliba waayihiisu laabtuu ku sitaa hadalkaasi waa maahmaah micno weyn ku fadhida nin waliba waayihiisa laabtuu ku sitaa ninba waxbuu uun ku fekeraya ninba waxbaa qalbigiisa ku weyn ninba waxbuu maaragta ku riyoonayaayo hadduu salaad ku jira iyo haddii kale maaminayaayo ka shaqaynaya marka nin waliba waayihiisa laabtuu ku sitaa sidaa awgeed ba acdaada qalbigu leeyahay wasaawista shayطaanka iyo wixii la mida weeyaan waa lahaa ninkii shaacirka ee carbeed ee cumar ibna abi rabiica maa sumiya alqalbu ilaa min taqalubihi wala اfuaadu fuaada gayra an caqila qalbiga sidiisa waxaa qalbi loogu magacaabay gedgadoon badnaantiisa siduu isu rogrogayo oo qalbigu aada isugu rogrogayo sidaa awgeed baa rasuulku sal اlه alيه wasalam saxaabadiisa saxaabi ka mida xadiidka alimaamu axmed uu soo saaray asheekh اlalbanina saxiixada uu ku saxiixinayo xadiidka miqdaad ibn اlأswad ayaa wuxuu leeyahay miqdaad ibn اlأswad laa aqulu fii rajuli khayra walaa shara qofna anigu khayr iyo shar waxba ka sheegi maayo xataa andura maa yukhtama lahu ilaa aan bal si fiican u eego qofkaasi waxaa loogu khatimo nolosha iyo cimriga yacni bacda shayin samictuhu min rasuuli اllahi sal اla alيه wasalam waxaan u jeedaa arrin aan rasuulka ka maqlay salى اllahu alayh waalih wasalam oo rasuulka maxaad qiila wamaa samictahu maxaa rasuulka ka maqashay sal اla alيه wasalam qaala samictu rasuul اlahi sal اla alيه wasalam laqalbu bni aadama ina aadan qalbigiisu ashaddu inqilaaban min alqadri waa ka daran yahay xagga gadgadoonka iyo suu isu rogrogayo dherigu markuu dabka saaran yahay ee kurkur leeyahay markuu dherigu kurkurkur leeyahy oo karkarayo dabka saaran yahay siduu biyuhu isu laba rogayaan ama waxaa ku jira ay u kurkurleynayaan qalbigu intaa waa kasii cajabsaya xaaladaa ku yimaada qalbiga xaalad waxa weeye xaalad had iyo gooraale haysata xaaladna waxa weeye xaalado asbaaba ay keenaan oo marba uu qaab yahay weeyaan xaaladda qalbigu ee bani aadamka ah mar kasta haysata waxa weeyaan shiddatu taqallub gadgadoon badnaan waxaa weeyaan qofkan qalbigiisu waa qalbi isbedbedel badan shalay mid baa wacnaa maanta waa mid baa fiican halay qofkaasi waa wacnaa maanta waa xun yahay maanta waa wacan yahay biri waa xun yahay iska isbedbedel qalbiga bini aadamku aada takhayuraad isbedbedel u samaynaya afkaaraha iyo arrimaha ku imanayana way sababayaan xaaladaasi waxay ku tusinaysaa qalbigu inaanu marna meel keliya istaagin sidaa awgeed baa nebigu sal alه wasalam wuxuu yidhi inamaa sumiya alqalbu qalbiga waxaa qalbi loogu magacaabay min taqalubihi isgedgedintiisa isbedbedelkiisa markaasuu nabigu tusaale ka bixiye wuxuu la tusaale yahay qalbigu baal shimbireed oo meel banaana yaala oo dabayli ku soo dhacday oo geed salkii qabsaday oo ay dabayshii marba doc u warfinayso bigbgle ama warqada intay maaratay meel qabtay saa u bedbegleh saasuu qalbiga bini aadamku u gedgadoon badan yahay insaanka qalbigiisu waa saas haddaba waxaa jira arrimo afar ah oo xanuunadu afar wadiiqay qalbiga ku soo galaan inta badan u keena xanuunka koowaad ee qalbiga wadada koowaad ee xanuunka usoo jiida fuduuli اkalaam hadal hadalka badan hadalka badan qof hadal shubaya oo meel kasta wax ka shubaya hadal badnaantu waxay keentaa mushkilada qalbiga ku keentaa qodobka labaad waxaa weeye fuduuli nadar daawashada iyo egmada faraha badan ee aan loo baahnayn xaaraan iyo xumaan kula gelaysa waxyaabaha qalbiga ku dhacayay ka mid qodobka saddexaadi waxaa weeye fuduuli طacaam cuntada faraha badan oo qofkii aan afkaba qaadayn mar kasta waxbuu cunaya afkaba ma qaadayaba waxay keenaysaa cajsi fara badan wahshi fara badan cibaadadii iyo masaalixdaadii yowmiga ahaa ee camalkaagii yowmiga ahaa inaad ka caajisto ka afaraadi waxa weeye ay culimmadu tilmaameen fuduuli اlmukhaalaa oo dadka oo qofku uu ku dhehmo oo uu ihahdo anigu cidba isma diidno mid kasta anigu waa la shaqaystaa qof kasta oo bulshada kamid ah, taariku salaadka khamriye tuuga beenawaaska wadaadka macalinka sheeka mid kasta anigu waa midkaygu kuleeyahay oo qofaan mabdaba lahayn mabdaba aan lahayn oo meel kasta walaaqanaya taasi marka waxay keenaysaa waa arimaha qalbiga ku yimaada ayay ka mid tahay waxyaabaha usoo gala waay nabigu sal اlahu alيh ali wasalam saxaabadu abu anas ibnu maalik iyo umu salama saxaabadeedii xaaskiisa ahayd iyo nawaas ibnu samcaan iyo baa waxaa la su-aalay maxaa nebiga ducooyinkiisa u badnaa waxay ku jawaabeen nebiga ducooyinkiisa waxaa u badnaa yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik allaha qalbiga rogrogow qalbigayga ilaahow diinta ku sug diintaada ku sug way isaga markhaati kaeen anas ibn maalik toban sano la joogay nabig sal la alay wasalam iyo xaaskiisa umu salama ma ujeeda nawaas ibnu samcaan saas oo kale iyo ducadan kaleba u badnayd iyaduna rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi اlaakhirati xasana waqinaa cadaab الnaar labadaa ducaa aada ugu badnaa nebigu wuxuu ley anas ibnu maalik kaana akaru aymaani rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka dhaarihiisa waxaa u badnaa laa wamuqalibi اlquluub inuu yidhaahdo maya arintu sidaa ma aha allaha qalbiga rogrogaan ku dhaartay dareenka iyo tixgelinta gaarka ee nebigu uu siinayo ayaa halkaa ka garanaysaa salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh rasuulka sal allahu alah alih wasalam aada buu ducadaa u badin jiray wuxuu leeyahay anas ibnu maalik waxaanu ku nidhi yaa rasuula allaahi aamanaa bik wa bimaa ji'ta bih fahal takhaafu calaynaa rasuulka ilaahay waa ku rumaynay waxyigii iyo sharcigii aad la timidna waa rumaynay miyaad noo baqaysaa in aanu dib ka xumaanno ama wax iska kaaya bedelaan miyaad ka baqaysaa qaala nacam haa ina alquluuba bayna sbucayni min asaabici raxmaan quluubtu waxay u dhaxaysaa laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah yuqalibuhaa kayfa yashaa siduu doonu alle u gedgedinayaa subxaanahu wa tacaala taasi waxay tusinaysaa qofka bani aadamka inuu baqo hadiya gooraale oo cabsado oo is isagoo dadaalaya armaa khaatumadu kaa xumaataa armaa ilaahay kuu caraysan yahay oo qofku baqdin badan oo aanu sahashan macaasida iyo xumaanta iyo dunuubta inaanu qofku sahashan baa la rabaa xaaladda labaad ee qalbiga ku imanaysa waa xaalad asbaabi ay keenayso oo cudurro qofka ku imanayo qalbigiisa gaadhaya oo ku dhacaya ah marka mar kasta taasi ma haysatee marmar bay ku imanaysaa waxaa ka mid ah qalbigu waa jiradaa sida jidhka bani aadamka u jirado jidhku waa xanuunsada xanuunaha ku dhaca wakadalika alqalbu qalbiguna waa xanuunsadaa oo xanuunaa ku dhaca ilaahay markuu ka warramaya munaafiqiinta fii quluubihi marad qalbigooda xanuun baa ku jira waa bukaan fazaadahum اllaahu marada ilaahay marad iyo xanuun ha u ziyaadiye alle markuu la hadlay muhaatu lmuminiinka falaa takhdacna biاlqowl fayaطmaca aladii fii qalbihi marad qowlka iyo hadalka ha u dabcinina ragga ajaanibka ah oo dabeeto markaa kii qalbiga ka bukay ee maradu shahwa xanuunka uu qalbiga qabo waa maxay shahwo ayuu qalbiga ka qabaa si aanu markaa damac xumaaneed qalbigiisa aanay u gelin alle subxaanaه wa tacaala markuu ka warramay qur'aanka in sharcigiisa loo xukun oo alle ka warame kuwa diidaya sharcigiisa inay uxukun tagaan markay muraad iyo dan leeyihiin mooye ayuu alle wuxuu leey afii quluubihim maradun am irtaabuu am yakhaafuuna an yaxiifa allaahu warasuulu war nimankani ma qalbigay ka jiran yihiin mise shaki bay ka qabaan ilaahay sharcigiisa alle iyo rasuulkiisu inay ka eexdaan miyay ka baqayaan maxay shareecadu uxukun tegi waaye innaga shacabkeenna marka la fiiriyo qaar baa haddii uu og ay og yihiin in hadday xukunka iyo sharciga u xukun tagaan inay garta helayaan waxay leeyihiin waa inoo gar shareeco dadku waa islaam sharci baan ku dhalana sharcigaan isku xukumayna hadduu og yahay in la ku jiifto isaga haddii sharciga loo bandhigo arrinkiisa wuxuu odhanayaa shareecada ina ka daaya waa gar cadaawe war sideenni hore aan ku kala baxan gar cadaabe weeyaane sideenni hore aan ku kala baxno odhanaya wuxuu og yahay in haddii la isla galo sharciga laga gerhelayo waxaasuu rabaa marka markaasna ilaahay wuxuu leeyahay am irtaabuu am yakhaafuuna an yaxiifa allahu warasuulah war nimanku miyay shakiyeen ma waxay ka shakisan yihiin oo ka baqayaan ilaahyo rasuulkiisa miyaa ka eexanaya ba alla leeyay subxana wa taala ilahay cidna u eexan maayo xaq wallaahu yaquulu alxaqa wahuwa yahdi sabiil ilaahay xaq buu xukumaya mar kasta subxaanahu wa tacaala uu odhanayo waxaa ka mida qur-aanka aada inuu alle uga diga arrimahaasoo dhan xanuunada qalbiga ku dhacayn isaga digayna waxaa ka mid ah qalbi engeega iyo qallafsanaanta oo aanay qofku qalbigiisu dabac lahayn oo diintu qoyne sida geed biyo ku dhex engegayoo kale alle wuxuu yidhi subxaanah quluubta bani aadamka qaarkood isagoo ka warramaya qaar baa dhagaxa ka adag qaar baa dhirta iyo geedaha ka adag markaas alle wuxuu leeyahy subxaanah uma qasat quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa wa ina min alxijaarati ilahay wuxuu ka waramayaa quluubtii subxaanahu watacaala dadkan buu ka sheekeynayaayo reer bani israaiil iyo wixii raacaba quluubtiina way engegta dhagaxa way ka engeg way ka adagta waa qaleefka iyo qalafsanaanta quluubtaasi dhagxanta waxaaba kamid a kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaya oo ay biyo ka soo butaacayaan ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah dhagxantii waina minha lamaa yashaqaqu fayakruju minhu lmaa waina minha lamaa yahbitu min khashyat illaah kuwa waxaa ka mid ah ilaahay cabsidii usoo dhacayaba imaamu abaraani wuxuu sheegaa kitaabkiisa mucjamka awsadka ah kitaabu ducaa wuxuu ku sheegay dhagixii buurta ka dilindilooday ee saddexdii ninay caraabada ahaayee godka galay afka isaga xidhay inuu ahaa dhagax ilaahay cabsidii uga soo dhacay meesha dhagxantu marka qaar baa sidaas oo bini aadamka qaar baa qalbigoodu qalafsan yahay oo sheekada aan aqoonin waxaa ka mid ah xanuunada aynu isaga digayno qalbiga ku dhaca qalbigu wuu indhabeelaa sida bani aadamku u indhabeelo soo dad indhabeelay maydaan arag qalbiga indhabe indhaha qalbigana basiiraa la yidhaahdaa indhaha qofka caadiga ahna basar baa la yidhaahdaa marka sida qofku u indhabeelo ayaa qalbigu u indhabeelaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi afalam yasiiruu fi اlardi fatakunu lahum quluub yacqiluuna biha أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور nimanku ma indhabeeline qalbigii bay ka indhabeeleen qalbigii baa finish ah oo dhintay yani indhala-aana dam xaq ma fahmayo xaq ma arkayo waa khalaas qalbigoodii baa khariban waa alla tilmaamaya waxaa ka mida xanuunada qalbiga ku dhaca xasadkaa ka mid a oo la rabo qofku inuu iska ilaaliyo xasadku waa in qofku uu jeclaysto nimco ilaahay qof siiyey alla inuu ka qaado waa ka xun yahay sidee qofkan aqoontan u yeelan karaa muraanadilaaca buu ka yahay sidee qofkani u cibaadaysanaya sidee qofkani oori wanaagsan u helay aqal wanaagsan u helay sidee qofkani u ganacsanayaayoo hantidan u tabcay sidee qofkani caruurtan u haystaa sidee sidee waa xasad ma ogola waa ka muraara dilaac sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamay nimankii rasusha iyo risaalada ka hor yimid wixii ugu weynaayay ku kalifeenay xaasidnimo ahayd xasada min cindi anfusihim waa xaasidnimo ay qabaan ba alla yidhi subxaana wa rasuulka sal اlahu alيه wasalam ilaahay wuxuu amray inuu xaasidiinta xasadkooda all ka magan galo wa min shari xaasidin idaa xasad kawa xaasidaya xaasidka ah sharkiisa ilaahay ka magan galo xasadku qofka xaasidka ahi saddex dhibaataa haysataa dhibta koowaadee haysataa ee isagu isdhibayo horta dembi buu kasbanayaa inta uu qof muslima xaasidayo dembi buu kasbanaya waayo ficilkan uu samaynayaa xaaraam ah xasidnimada xaaraam ah ficilkan uu samaynayo taasi waa qodobka koowaad qodobka labaad ilaahay buu edabdare kula macaamiloonaya ilaahay baa wax qaybiya sida makhluuqiisa uu isaga u abuuray qaybtoodana isaga iska leh cidna kala tashan maayo cidna ilaahay wax ka weydiin maayo isaga wax u qaybinaya in allaha qasama baynakum arzaaq kama qasama baynakum اlakhlaaq aw ina allaha qasama baynakum اlakhlaaq kama qasama baynakum اlarzaaq oo kama qaala sal alay slam ilaahay subxaana wa tacaala akhlaaqda wuxuu idinku qaybiyey siduu arsaaqda u qaybiyey soo ma jeedin ilahay wax qayb marka qofkani si khaldan buu ilahay ula macaamilaya oo qorshaha waxbixinta iyo qaybta yaa wax bixinaya ilaahay wuu ka xun yahay marka qaybta iyo qorshaha ilaahay subxaana wa tacaala sidee qofkani waxaan u heli karaa xasadnimadaasaa ku jirta waa mucaamalo xun oo ilaahay la mucaamaloonayo oo uu doonayo kuma dhici kara inuu ishortaago wax ilaahay bixiyey haddaad wax tabato insaan baa tahay wax waa taban kartaa shareecadu way ku toosisay oo waday kuu furtay qofka ilaahay wax ka ilaaway ma jiro qof walba ilaahay waa ogaya waxna waa siiyey waana uxogaan sidaa awgeed haddaad wax tabato ilaahay wuxuu ku yidhi was'al اllaha min fadlihi ilaahay fadligiisa weydiista wixii kaa dhiman ee dheeraadee ad u baahantao tabayso ilaahayow isii dheh laakiin mid kale ha cawriyin oo ha uga bi'in oo ha uga xumaan oo ha xaasidin qaybta saddexaad waxaa la yidhaahdaa kamasho in qof alla wax siiyey wixii alla uu siiyey aad jeceshahay ilaahay inuu wixiisa u barakeeyo adigana wax la mida waxa alla uu ku siiyo kamashaa taa la yidhaahdaa sidaa awgeed rasulku wuxu yhi sal اla alيه wasalam laa yazaalu الnaasu bikhayri maa lam yataxaasaduu dadku khayr kama zuulayaan inay khayr ku nool yihiin ka zuuli maayaan ilaa goorma inta aanay isxaasidin hadday isxaasidaanoo wax isu quuri waayaanoo midba midka kale boqonta inay go'do uu jecel yahay dee ummad yadiiba isku maqan goormay itaaliya anfac yeelanaysa goormay itaaliya anfac yeelanaysa waxyaabaha aynu ka digaynay xanuunada waxaa ka mid ah alkafla halmaanka iyo mooganaanta uu qofku isku ilaawo nolosha maxaad u nooshahay maxaa laguu keenay xaggee ku dambayn doontaa aanu qofku isweydiinaynin ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi subxaana walaa tudic man akfalna qalbahu can dikrina watabaca hawaahu wa kaana amruhu furuta ilahay wuxuu leey subxaana wa tacaala ha adeecin taladiisa iyo warkiisa ha qaadanin man akfalnaa qalbah midaan qalbigiisiiba kaflad iyo halmaan ku xidhan yahay kaasa alla uga digaya subxaanahu wa tacaala rasuulka waxyaaba aynu ka digayno waxaa ka mid ah qalbiga inuu ilaahay kaa xidhin inaad ku dadaashid haddii qalbiga la xidho lagaa shaabadeeyo khatar weeye laa yacrifu macruufa walaa yunkiru munkaran qalbigaagu wanaagna ma garanayo xumaanna waxaa weeyaan xumaan uma yaqaano wanaaggana wanaag uma yaqaano waa qalbi foorara kalkuuzi mujakiyan aswad murbaadan kalkuuzi mujakiyan qalbi madow oo janjeera oo sida jalxadda sidaa marka loo janjeeriyo oo kale wey khayrna geli maayo khayrna ka soo bixi maayo qalbigaaga markuu insaan noqdo qalbi fitani buuxisay waa inaan qalbigaagunu noqon khatama allaahu calaa quluubihim ilaahay quluubtooda wuu xidhay subxaanahu wa tacaala inxiraaf iyo qurun iyo balaaye ku dhaceen waxaa ka mid a xanuunada qalbiga ku dhaca isaga digayno qalbun meyit qalbi dhintay oo sida qofku u dhinto ayaa qalbigu u dhintaa qof dhintay waad garanaysaa qof dhintay iyo qof nool waad kala garanaysaa qalbigu waa dhintaa qofku isagoo nool gaaladu hadda jir waa nool yihiin waa hadlayaan waxbay cunayaan waxbay cabbayaan waa tarmayaan waa shaqaysanayaan waa ordayaan haddana qalbigoodu maadaama aan wax islaamnimo aanay ku jirin waa qalbi baktiyey bay wataan ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi awaman kaana mayta faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuura yamshi bihi fi اnnaas kaman maaluhu fi اظulumaat laysa bikhaariji minha u fiirso waa muminki iyo gaalki baa ilahay kala masalaya nin gaal ahaa oo ilaahay islaamnimadii iyo diintii waafajiyey gaalkuna waa bakti meyd ah muminkuna waa qof nool maثل اladii yadkuru rabbah wاladii laa yadkuru rabbah kamaثali اlxayi wاlmeyit qofka rabbigii xusaya ee yaqaana iyo kaan rabbigiiba ku xidhnayn qof dhintay iyo qof nool bay kala yihiin qof dhintay waa la yaqaanaa in la wadwado isaga mooyaane waxba laguma looma dirsado de laisu duduwo oo la maydho oo la kanfo oo khalaas xabaasha markaad ku ridid qofkaasi kala dhaqaaqde aakhiro ka hor saarki maysaan xooggiisii iyo xoolihiisii maxaan ku dhaha iyo caqligiisii iyo taladiisii iyo muuqiisii kaala teg qofkaasi kaala teg saasaa qalbigu markaya waxyaabaha qalbiga ku dhaca waxaa ka mid ah fitnooyinka laba fitna ugu culus waxna ka soo burqadaan fitanu shahawaat wa fitanu shubuhaat qofku inuu naftiisa uu noqdo sidaa bahasha roobladhacda la yidhaahdo ama maxaan ku idhaahdaa kaarabidhaaga baalka la yidhahdoo kale uu ka hari kari waayo naftiisa ka qaban kari waayo macaasida iyo xumaanta usaa naftiisii waxay rabtay isaga daba orto khamrigii buu cabbayaa wuu ogyahay inuu xaaraan yahay iskama qabanayo wuxuu rabaa qaadkii sigaarkii khamrigii buuridii war waxaan maasa iska dhaafta wallaahi afkani af hore u waashe weyba kulli naftani wa hore u waashe afkano waxaasuu iska bartayo looga taag heli maayo waa caynkan oo khamrigiibuu iska cabayay heesihii muusigii waxaa naftiisii qaadatay khuraafo oo maxay ah haddii qof ka bukoodo haddii qof ka jirado wuxuu rabaa faaliye iyo fuuxiye iyo falalow iyo balaayo waxaasaa naftiisii balaaya iska daba socota muxaramaad waa shahawaad ku furan wey macaasi ah iyo xumaan iyo waxyaabo shubuhaad ah waxaan sharcigu daliil ka dhigin oo shareecadu aanay sugin oo diinta ku sugnayn buu dugsanayaa qofkii oo diin moodaya haddana markaasaa si walba haddii laogala hadlo afarta kone lagaga adimo aanu mar qura inuu ka foqo ogolayn xadiikanba lageyso rasuulku wuxuu yihi salawaat اlahi wasalam xadidka abi barzat aslami ina mima akhsha calaykum shahawaat اlgayi fii buطuunikum wafuruujikum wamudilaat اlhawa waxyaabaha aan idinka baqayo waxaa ka mid ah shahawaat algayi waxyaabaha shahawaadka ah ee dadka lumiye ee lagu lumo macaasidan iyo qurunkan iyo balaayadaas qofku inuu qooshto calooshiina waxaan sharcigu idin xalaalin oo layska cuno farjigii waxaan ilaahay u xalaalayn oo macaasi iyo xumaan ah oo maxaanku idhaahdaa qofku iska daba socdo zino iyo qurun iyo qaawanaansho wa mudilaati iyo hawooyinka kuwa wax lumiya oo qofku hawada iyo maankiisa uu iska daba socdo mushkiladaha waaweyn ayay ka mid tahay waxyaalaha xanuunada waxaa ka mida aan qalbiga ka ilaalinayno istustuska qofku waxa aad qabanaysa adduunyadan maalmo kooban baad joogaysaa ilaahay baa ku keenay shalay maantana waad joogtaa beritana adduunyada waad ka tegi doontaa axadkii ifkanku keenay oo aadan abidkaa arag ayaad arki doontaayoo lagu horgeyn doonaa wixii adduunkan aad samaynayso oo cibaado ah oo wax afka lagaga hadla ah, ama mid ficil iyo qowl isugu jirta ile cibaadadu dhowr qaybood bay u qaybsantaa cibaada qawliya cibaado qowlka oo afkaad ka hadlayso cibaada qalbiya cibaado aad qalbiga ka samaynayso oo waxa weeye aada samaynayso cibaada badaniya cibaada jidhka aad ka samaynayso cibaada maaliya cibaado maalka iyo maaliyadda aad sakadi iyo sadaqadii wixii la midka aad bixinayso waxa aad samaynaysa cibaadaadka kala duwan waxaad ka ilaashataa istustuska dadka ha ku arkeen haku ha ku arkeen ha ku sheeg sheegeen ha ku ammaaneen ha lagu hadal hayo micnahaas bani aadamkan baad wax ka doonaysaa kuma dili karo kuma noolayn karo kuma arsaaqo kuma xisaabin karo umuurahaagoo dhan gacanta kuma hayo ilaahay baa arintaada gacanta ku haya sidee qof adig kula midoo bani aadam ah oo saaad u dhimanaysa u dhimanaya oo saaad u bukooto u bukoonaya oo kula mid ah sidee wax uga doonaysaa isaga waxaad doonayso cibaado alla inaad uga dhowaato sidee wax uga doonaysaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana munaafiqiinta isagoo arrinkaa ku eedaynaya yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila nimankaa munaafiqiinta waxa ay samaynayaan ka shaqaynayaan dadkay istustusayaan dar ilaahaya daacad kama aha waxaana tilmaamahooda kamid a ah, wax yar ilaahay xusaan waayo niman ilaahay rajo weyn ka qababa ma aha rajadoodu bani aadam bay u badan tahay xaggiisa nebigu sal la alay slam wuxuu yidhi bal xadiidkan fiiri akhwafu ma akhaafu calaykum shirk اar ashirk اlasqar waxyaabaha aan idinku baqdin badanahay oo idinka baqayo waxaa ka mid ah shirkiga kiisa yar qaaluu yaa rasuula اllaahi wama shirku اasqar shirkiga yari waa maxay rasuulka ilaahay qaala alriyaau waa istustuska oo dadka la istustuso cuquubadiisuu nebigu sheegay ina allaha yaquulu alle wuxuu odhan doonaa maalinta addoomihiisa uu abaalinayo ee aakhiro acmaashooda uu ka abaalinayo marka laysugu yimaado bannaankii idhabuu ila aladiina kuntum turaa'uuna biacmaalikum fi dunya ordoo dareera aniga hortayda ka dhaqaaqa dadkii adduunyada aada istustusi jirteen ordo waa bal halkaasay joogaane ordo iyaga wax weydiista iyaga maanta bal waxay idiin qabteen fanduruu hal tajiduuna cindahum jazaa'an bal ordoo soo eega agtooda wax abaala ma ka helaysaan xadiiska imaam axmed baa soo saaray sheekh albani tarkiib wa ku saxiixinaya man samaca samaca allaahu bih waman yuraa'ii yuraai illaahu bih qofka dadka ismaqashiiya ilahay waa ku maqashiinaya dadka maalmo yar baa lagu wadwadaya micno badan ma keenaysid adaa dadka istustustana waa wax lamida ismaqashiisku mushkilad badan buu qofka ku keenaya iyo ammaan raadintu waxyaabaha cudurada abi ka mid xitaa haddaad danaha bulshada ka shaqaynayso oo lafteeda niyad wanaagsan haddaad la timaado liiska cibaadada gelaysaa dad ishayaad heshiisiinaysaa nin iyo xaaskiiba ugu yar laba walaala ah laba derisa laba qabiil laba reerood baad ka shaqaynaysaa heshiisiintoodii ama maxaan ku ihahda dad baahan baad baahidooda u socotaa in wax laga qabto ama kuwa buka ayaad rabtaa bugtadooda in wax laga qabto waxyaabaha laga shaqaynaya oo kala duwan soo ma jeedid haddii aad dadka istustusayso cillaad ku daalaysaa aakhirana khatar weyn baad ku suganta imaamu ibnu qayim caleyh raxmat ullah kitaabkiisa alfawaa'id wuxuu yidhi arkaanu lkufri arbaca waxaan ku gebagabaynayaa waxyaabaha gaalnimada tiirka u ah tiirarka waa afar afartaasi qofka inuu iska ilaaliyo aad bay u fiicanta ummadihii hore rususha alla usoo dirayna waxyaabihii lagu dabargooyey ka mid ay intoodii xumaatay sidaa awgeed baa qofku inuu iska ilaaliyaa muhiim ah ka koowaadi waa maxay waa kibirka iyo isla weyninka iyo wax isbidaalka ilaahay baa kibir iskale weynaan iyo kibir ilaahay baa iskale ciddii isku dayda inay waaa sifada ay tilmaantahay isku daydana inay faraha la gasho ilaahay wuxuu yidhi subxaanah waman naazacanii minhuna cadabtu waa cadaabaya ka labaad waxaa weeye alxasad ka saddexaadna ashahwa shahwada qofku waxa naftiisu rabto oo waxa weeye uu ka hari kari waayo ka afaraadna waa alqadab cadhada oo qofku wax qaadan waayaba iska cadhaysanyi wuxuu yidhi isagoo afartaba ka hadlaya ibnu qayim caleyh raxmat ullah faida nhadama ruknu اlkibri sahula calayhi اlinqiyaadu haddii qofku kibirka iyo isla weynida tiirkeeda iyo ruknigeeda uu naftiisa ka dumiyo oo iska fogeeyo waxaa sahlanaanaysa inuu hogaansamo oo qowlka ilaahay u hogaansamo oo qowlka rasuulka sal ا u hogaansamo oo shareeca ku nool inuu noqdo oo bani aadamka aanu iska weynaysin oo kibrin ayaa imaanaysa waida nhadama ruknu اlxasadi sahula calayhi qabuulu الnasiixati wa badlu haddii uu qofku waxa la yidhaahdo dumiyo ou dudumo rukniga iyo tiirka xasadka oo naftiisa xasadnimada iyo waxaa bani aadamka cudurka caynkaasi ku dhaca uu kala dagaalamo waxaa u sahlanaanaysa qabuulu nasiixa ciddii khayr u sheegta ee u naseexaysa ee la talisa inuu talada iyo naseexada ka qaato waayo cidna xaasidkuma aha calooshiisu waa caafimaad qabtaa ma bugto sidaa ogeed baa waxyaabaha cudurada xunxun laga qaadaya waxaa ka mid ah xitaa qofka cudurada jirka ku dhaca dhiigkarka iyo waxyaabaha khatarta ah waxyaabaha dadka qaarkood ku keena waxaa ka mid ah cuqdada iyo caloolxumada waa qof calooshiisii girgira ka karaya girgire cidi kuma ogaa adaa shoolada kaa dul ololaysaa halkaasaa caloohiisa dab ka baxaya dadkoo dhan bu kukasanya kii lasoo kaa nagada igada kaas kaa igada dadkoo dhani waa wada waxa weeyaan khayr ma qabaan agtiisa isaga soo maaha bismi illaahi raxmaan raxiim waaba kii ummadda ku jirayba cidi kale uma noola haddii marka rukniga xasadka uu meesha ka saaro naseexadana wuu qaadanayaa qof naasix ah oo dadka la taliyana wuu noqonayaa waida hadama ruknu اadab haddii rukniga adabka iyo cadhada qof un cadhaysan karoox miran ah oo dudaya oo dagaalamaya oo maxaanku ihaha karkaraya qofka haddii waxa uu iska ilaaliyo adabka iyo cadhadaas oo qalbiga maaragtay karaya uu iska ilaaliyo qofkii ula dagaalamo waa garanaysaa ninkii nabiga u yimi sal i dardaaran saddex jeer ha cadhoonin ha cadhoonin qofku waa caroonaya waa bashar laakiin caradaada ha fulinina isqabo naftaada xakame sahula calayhi alcadlu waatawaaduc waxaa qofka dushiisa u hagaagaysa yani waxaa qofkaas u sahlanaanaysa alcadl watawaaduc cadaalad tawaaduc qodobka u dambeeya waida nhadama ruknu shahwa haddii qofku uu dumo oo naftiisa kaba dumiyo oo uu dumo rukniga iyo tiirka shahwada oo ah xumaanta iyo macaasida iyo muxaramaadka qofku naftiisa inuu ka xakameeyo oo ka sabro waana darajada ugu culus sabirka inaad waxyaabaha muxaramaadka ka sabirto qofka sidaa naftiisa u xakameeya sahula calayhi اsabru wاlcafaafu wاlcibaada qofkaasi waxaa u fududaanaysa inuu adkaysto sabro inuu cafaaf iyo la yimaado inuu cibaadada ilaahay ku dadaalo inahaasaan kusoo ururinaynaa insha allah waktigaas ka kooban baaraka allahu fiikum ilaahay waxaan weydiisanaynaa wixii aynu asiibnay inuu naga abaalmariyo wixii aynu gefnayna ilaahay naga saamaxo allahuma salli calaa maxamed